بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عقود وqawاaniin يunتaفع bha في التصريف hadihi tan cquud waa caqdiyaalo waa gunudyaalo meeshii marka abwaab laga dhihi lahaa buu wuxuu leehay cuquud baabun baabun meeshii laga dhihi lahaa ciqdun ciqdun buu dhihi doonaa iyo wa qawaaniinu iyo qawaaniin waa jamcu qaanuunin waa dawaabid buu ka wadaa oo qawaaniintaas cuquuddaas oo yuntafacu biha lagu intifaacaa oo waxtar u leh fi tasriif tasriifka dhexdiisa marka waa baab muhiim ah qawaacid buu kusii doonaa tasriifka dhexdiisa muhiimka ah mata اجtamacat اlwaaw walyaa waawdii ya-da goortay kulmaan wasabaqat اluulaa labadooda midda hore ama waawda ha noqoto ama ya-dee ay la hormato bisukuuni sukuun ayatuhumaa kaanat labadooda tan horaysatay doonta ha ahaato ama waawda ama ya-dee qulibat ilwaaw waawdii ya-an ya baa loo rogaa waa kow laba ya-ood markaas oo noqon maayaan waawdii iyo ya-dii haddii waawdii ya loo rogsoo laba ya noqon maayaan labada yaad marka isku idqaam ilaa ijtimaacu lmutamaahileyn baa meesha yaalleen waudqimat ilyaa yaadii filyaa ya-da kalaa lagu idqaamaa waawda sababta ya loogu rogaa ah maxay tahay maxaa ya-da loogu rogi waayo waaw sababtu waxay tahay waawdu way ka culus tahay ya-da haddii ya-da la yidhaahdo waawaha loo rogo macnaheedu wuxuu yahay alintiqaalu min alakhafi ila alaqal shaygii fududaa baa intaa ka tagtaa midkii cuslaa aa qaadatay laakiin wawda haddii ya loo rogo waa alintiqaalu min alaqali ila alakaf waana sida la rabo min dalika waxaa ka mida kaas qowlu hadalkooda sayidun wa mayitun wa jayidun wa hayinun ay dhaheen sayidun wa mayitun wajayidun wahayinun walaslu fiiha kelimaadkan asalkoodu wuxuu ahaa saywidun wameywitun wajeywidun waheywinun saasuu ahaa saywidun markiisii hore saasuu ahaa waa faycil wasankiisa ya-dan waa zaa'id siintu waa faa'ul kelimihii waawdu waa cayntii daalkuna waa laamul waawdii yaadii labadooda sooma kulmin yaa horeeya ya-daa horeyda waawada dambeeya u rog sayid dheh kadibna isku idqaam sayid saasay noqonaya wasankiisu muxuu noqonayaa markaas faycil saasuu iska ahaanaa sayid hadduu asalkiisii ahaa sayid markaa ka dhigto faycil wamey witfey cil waawdii iyo yaadi yaadaa horeyda waawda dambeeya oro kadibna isku idqaam maxaa leedahay meyit kadibna mayit saasay noqonee waxaa bannaan haddaba inaad sidaas u isticmaasho inaad takfiifido waa kuu bannaan tahay inaad meyitun tiraahdo iyo inaad tiraahdo maytun labada waa kuu furantay mayit haddaad tirahdo waa faycilkii laakiin maytun haddaad tidhaahdo maxaa kaa maqan ma taqaanaa ya kaa maqan ma midii horaa oo zaa'idada ahayd mase waa midii dambe oo caynulkelimaha ahayd caynulkelimihii waa ya-dii waawda ka soo gadoontay haddaba maytun wasankeedu muxuu noqonaa faylun saasuu noqonaa labada luqadood marka aa la isticmaalaa mayit iyo maytu nin shaaciraha jimciyey wuxuu yihi laysa laysa man maata faاstaraaxa bimaytin inama almaytu mayit اlaxyaaءi buu yihi laysa man maata ma aha qofkii dhintay oo fastaraaxa iska raaxaystay bimaytin mayd lama dhahu yihi nin inta dhintay iska raaxaystay kaas mayd lama dhaho inama almaytu waxa maydka ah mayitulaxyaa'i waa kuwa nooloo haddana mayd ah labadii loqo sooma jamcinin inama almaytu mayitulaxyaa'i waa kuwa nooloo haddana maydku uu yidhi wuu sii fasiro wuxuu yidhi inama almaytu mayitulaxyaa'i inama almaytu man caasha ka'iiban kaasifan baaluhu qaliila arajaa'i saasuu yidhi inama almeytu man yaciishu ka'iiban kaasifan baaluhu qaliila rajaa waa ninka noloshaas ku nool ninkaa saameydah buu yidhaahday rajala-aan iyo yididiin la-aan iyo murug iyo walwal iyo walbahaar ninka asagoo saas nool ninkaas sameyd la buu yidhi saywid wamaywit wajaywid buu ahaa faycil kadibna jayid ka dhig faycil wahaywin liannahu faycilun kaasoo dhan waa faycil oo min asudadi laga keenay saywid baa waxay ka timid min asudad saasuu leeyahay min asududna waa labaa saada yasuudu siyaadatan masdarka caadiga waa kaasa saada wuu hogaamiyey yasuud wuu hogaaminayaa siyaadatan waa hogaaminta fahuwa sayid waa nin hogaamiye ah asiyaadatu marka waa masderka caadiga ah qiyaas miya masuashaad waa qiyaas sababtoo ah ficilka mar hadduu ku tusiyo xirfo iyo wilaaya wuxuu ku imaan jiray hee ficaalatan suu ku imaan jirin wahada yadullu calaa maada calaa xirfatin oo wilaaya wilaayu tusinaya waxay yidhaahdeen haddaba sududkan waa ismu masdar min asiyaada waa ismu masdaray dhaheen ee masdar ma aha luqawiyiinta qayb ka mida saasay yidhaahdeen wuxuu doonaba ha noqda e hamzadan meesha taalla asal ma aha kelimada asalkeeda wuxuu ahaa suudud ama suudad labadaba suudud ama suudad saasu waa markiisii hore wasankuna wuxuu yahay fuclul ama fuclal suudud haddii la yidhaahdo waa fuclul maxaa asal haddaba siintan waa asal waawdana waa asal daalka horena waa asal daalka labaadna asal maya waa zaa'id suudud suudud adaa tirahdana waa lamid ayadana waxaan soo marnay oo rubaaciga ah in akfash iyo siibawehiya isku khilaafsan soo ma ahayn akfash meequu ka dhigay an sibaweyna afar madhabka afarkii uu soo ziyaadiyey ama wasanka uu soo ziyaadiyey wuxuu ahaa fuclal sida jukdab oo kale waxyaaba u daliishana tanaa ka mid ah, wuxuu le carabta waxaa laga maqlay suudad baa laga maqlay wasankeedana waa fuclal uu leeyahay idan fuclal ya lix sax lixay ahaayeen sibaweyna wuxuu ka dhigay an idan suudad iyo suudud labadaba waa lahaayaa fuclul iyo fuclal labadaba laakiin wowdaas oo caynulkelimaha ah bacdu qabaa'ili alcarab sida nimanka taayiinta la yidhaahdo oo kale hamsay u rogaan meeshii marka suudad laga dhihi lahaaba waxay leeyihin su'dad bay leeyihiin meeshii suudud laga dhihi lahaana su'dud bay ka dhigayaan لأnnahu faiclu min الsudadi haddaad doontana min الsudad hamsada waa isticmaali kartaa ama hamse ka dhig ama waaw ka dhig labada daal midka hore god kor dhig kaa doonto isticmaal wاlmowti mowt baa laga keenay mayitna min almowti wاljawdati jayidna waxaa laga keenay min aljawda wanaagga wixii tayalaha waxaa la yidhaahdaa jayid wاlhawaani iyo dulinimo alhawaan waa dulinimada haana yahuunu saasaa la yidhaahdaa alhawaan waa dulinimada wamilu aydan waxaa la mida ah qowlu madalkoodii carabta lilmakaani ay dhaheen xayis meesha makaanka meesha laga dhihi lahaa xayis la dhahaa wa asluhu asalkiisa xaywizun bua liannahu faycilun maxaa yeele waa faycil oo minxaaza yaxuusu laga keenay sida mayitba uu laga keenay maata yamuutu looga keenay saada yasuudu looga keenay haana yahuunu looga keenay fafucila fii jamiici maa dakarnaa dalika alficli falkaas aan soo sheegnay baa dhammaantood lagu sameeyey dalika alficli wuxuu la jeedaa falka ah qalbu lwaaw yaa-an oo idqaamu lyaai filyaa faslun aakhar minhu fasal kale oo kaas hadda soo sheegnay ka mida kee ijtimaacu lwaawi walyaa wa qalbu lwaawi yaa laakiin hadda waxaan haynay ya-dii hormartay waawdiina ay dambeyda waawdii horeyda waa tanaa qowluhum hadalkooda shawaytu laxma hilibkii baan shiilay ay dhaheen shayaan shawaytu laxma hilibkii baan shiilay shayaan marka shawaca mudaariciisa muxuu ku imaana haddaba shawaca mudaariciisa yashwi qiyaas miya masuashaad qiyaas waay lannahu muctalu laami bilya qur-aanka marka maxaa ku jirta yashwi lwujuuha bisa sharaabu wasaaat murtafaqa qiyaaskiisii waطawaytu thawba maradii waan laalaabay dayan laalaabid awaa yawi wuu laalaabay yawi wuu laalaabay asna waa hee qiyaaskiisi lannahu muctalu laami bilyaa walawaytu yadahu gacantiisii baan filqay layan filqit lawaa wuu filqay ah, yalwi sidaas wa qiyaaskiisaas waa inuu ku yimaado oday wiilkiisa ka cabanaa wuxuu yidhaahday wa adcamtuhu xataa idaa aada shaydaman yakaadu yusaawi qaariba alfaxli qaaribuh وأطcمته حتى إdا aada شhaydaما يkاadu يusaaوي غاaرب الفحل غاaربه وربyته حتى إdا تركته أخا الqوم واستغنى عن المسح شhاaربه taqamata xaqii daaliman walawaa yadii lawaa yadahu allaahu aladii huwa qaalibu wiil ku caasigaroobay uu ka sheekayhaa wuxuu yidhaahday wa rabbaytuhu waan soo barbaariyey buu yidhaahday xataa idaa taraktuhu ay jacaltuhu markaan ka dhigay tarakada marka laba mafcuul bay qaadaneen xataa idaa taraktuhu markaan ka dhigay akhal qawmi ay waaxidan min alqowmi nimanka waaweyn nin ka mid ah oo kale intaan soo barbaariyay baa nin weyn ka dhigay u leeyahay waa nimanka la mid ah waاstaknaa can ilmasxi shaaribu shaaribkiisiina wuxuu ka kaaftoomay buu yidhaahday inaan caanaha ka tiro ilaa carruurta markay yarihiin caanaha markii la siiyo waa in laga tiro laakiin markaasaa iska tiri karaa heerkaas markuu gaaray oo la rabay inuu waalidka xaqiisiihee uu gudo wuxuu ihi taqamata xaqii xaqaygii buu inkiray walawaa yadii gacantaydana waa filqay lawaa yadahu اllahu ladii qaalibu allaha ka adag isna gacantiisa filqo waa ku riday halis ninkii sidaas uu uga cabanaya aabbihiisa isna wiilkiisiyaa sidoo kale yeelay waalidka sida a yeesho carruurtooda ma ku yeelayn soo ma ogid nin carabahey waxay ka sheegeen waalidkiisu hooyadiisu intuu qabto u jiidi jiray markaasuu wuxuu guriga intuu ka soo jiiday salkiisu albaabku geyi jiray casinimo heerka uu ka gaaray waa weynaaday caruur uu dhalay wiilkiisa asagana intuu soo qabtuu daaradda banaanka geeyey markaasu wuxuu hi aniga hadda hooyaday ilaa albaabkaan jiidi jiray ilaa albaabka maxaa ugeey markaasu wuxuu yihi intaas waa abaalkaaga intaana waa ziyaado yidha naafilo waay intaasna waa naafilo walawaa yadii lawaa yadahu huwa qaalibu walhawaytu yadahu layan marka waa fi lqit walaslu fiihi asalkiisu wuxuu ahaa shawyan wa tawyan walowyan saasuu ahaa markiisii hore shawyan waawdii baa horeyda soo ma aha waa masder haddi la socaya waawdii baa horeyda waana saakin kadibna waa in ya loo rogo la yidhaahdo shayan kadibna labada isku qabo shayan wa tawyan ayadana sidoo kale waawda yaa u rog kadibna labada yaood isku idqaam tayan falama ijtamacat ilwaaw walyaa waawdi ya-dii markay kulmeen wasabaqat ilulaa midii horena bisukuuni sukuun ay la hormartay qulibat yaan an baa loo horgay wauqimat ya-dii filyaa ya-dii kalaa lagu idqaamay faslun laysa fii kalaami alcarabi carabta hadalkooda kuma jiro ismun isimkaasoo fii aakhiri aakhirkiisa waawun waaw u ahaaday waawdaasoo qablahaa dama dama ay ka horeydo kalaamka carabta ama hadalka carabta kuma jiro isim mucrab ah oo waaw ay u dambaydo qablahaa damba laakiin afcaasha waa ku jiraa sida yaqzuu iyo yadcuu laakiin isim saasa ma jiro laysa fii kalaami اlcarabi ismun marka uu leeyahay ismun mucrabun waa in saas lagu qaydo haddii laakiin mabni yahay waa laga helaa sida maxay huwa isim soo ma aha waaba u dambeeya dambana way ka horeydaa marka waa in la qeydo oo la yidhaahdo laysa fii kalaami اlcarabi ismun mucrabun waa in saas la dhaho inamaa dalika kaas waa kee waaw inay u dambeeya daman ay ka horeydo fi lficli ficilku ku jira naxwu yaqzuu wayadcuu ficilku ku jira famataa waqaca fi lismi isimka dhexdiisa markuu ku dhaco min dalika lasoo sheegay shay-un waxuun ka mid ah haddii aad aragto kalaamka carabta dhexdiisa isim mucraba waaw ay u dambeeydo daman ay ka horeydo waa in la iclaaliyo ubdilat idamatu damadii kasratan kasraa loo bedelaa walwaawawdiina yaaya-a loo bedelaa wadalika qowluhum fii jamci dalwin dalwin waa wadaanta adlin bay ku jamciyeen waa jamcu hee waa jamcu qilihiisa amaa jamcu kasrihiisa waxaa lagu jamciyaa maxay dilaa dalwun waa wadaanta markii la jamcinaa afcul marka lagu jamcinaa adluwun waa inuu ku yimaado sida falsun oo aflusun lagu jamciyo kale aflusun kaa sidiisaa loo dhaafa laakiin adluwun sideeda looma dhaafi karo sababto ah waa ism mucraba waabaa u dambayda damanahe way ka horeydaa lama ogola see la yeelaa marka waxaa la samaynaa marka hore tallaabada ugu horeysa damada oo laamta saaran baa kasra u bedele ku dhawaaq markaas adliwun sow ku noqon mayso waawdii arafay martay kasrana way ka horeydaa waawda haddii arafay marto kasrana ay ka hormarto maxaa la sameeyaa ya u bedel markaas adliyun soo noqon maayo adliyun marka uu noqday isim manquus uu noqday sida qaadin oo kale isim manquus hadduu noqday damada yaada saaran katuur liajli iqali iqalka darteed adliin soo noqon maayo laba saakinayn baa kulmay tanwiintii oo nuun saakina ah iyo ya-dii ka soo gadoontay maxay waawda ya-daasu ay ka horeydo oo saakino ah kasran ay ka horeydo ya-daan saakinada oo kasrada ay ka horeydo sow ma aha xarfumaddin xarfumadkaas ya waa inaad jarto ku dhawaaq markaas adlin calaa wasnihe afcin laamulkelimihii marka way jaran tahay iclaalu qaadin baa galay wadalika qowlun fii jamci dalwin ay dhaheen adlin wa fii jamci xaqwin xaqwinna jamciisa waxay ku dhaheen waa hosguntiga axqin bay ku dhaheen walaslu asalku wuxuu ahaa adluwun buu ahaa wa axqun buu ahaa fafucila fiimaa labadood maa taqadama dikru waxaas aan soo sheegnay baa lagu sameeyey wallahu aclam